bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah rab اlعaalamiin wslى اllah وslm عlى sayidina mxamedi وعlى alih وصaxbihi أجmaعiin <clears throat> waxaynu ku jiray darsigii almustaثnى ma baab الاstiثnاء waxaynu soo gaadhnay almustaثnى bغayri wasiwa almustaثnى bغayri wasiwa wاlmustaثnى bkhlى وcada وxaasha almustanaa bila waynu ka soo baxnay adawaadka loo eegaa mustanaha xukunkiisa iyo craabkiisa waxaa loo eegaa adawaadka marba lagu soo istinoodo marka saddex qaybood buu qaybiyey almustanaa bila axkaamtiisuu leeyahay almustanaa bikayrin wasiwan iyaduna wuxuu leeyahay axkaamtiisa ayay leeyihiin iyo almustanaa bikhala wacadaa waxaasha saddexdaa qaybood buu kala qaybay iyagoo la fiirinaya adawaadka wax lagu soo reebay ilaa baynu soo qaadanay ilaa almustathnaa biilaa halkaa waxaynu ku soo sheegnay ilaaba ugu muhiimsan horta baabulistithna marka laga hadlayo iyadaana ugu badan marka almustathnaa biilaa waxaynu soo sheegnay inay muhiim tahay saddex tallaabo oo kala horeeya inaad qaato alkhudwa اluulaa waxa weeye inaad jumlada u qaybiso mustaثnaa iyo mustaثnaa minhu iyo adaat اlistinaa yani inaad ka soo saarto oo aad fahanto marka tusaalaha koobaad maala <clears throat> xadara اlastiqaau ila caliyan miaalka mustaثnaha ku jira lasoo reebay waa cali xadara alistiqaau ila caliyan cali waa almustaثnى mustaثnaa minhuga uu ka mid ahaa dadka uu ka mid ahaa cali ku jiray laga soo reebayna waa alistiqaa adaada la isticmaalay adaat اlistinana waa ila khudwada koobaad taas weeye inaad mustaثnaha iyo mustaثnaa minhuga iyo adaat اlistina jumlada ka soo saarto alkhudwa الثaaniya wاlmuhima ayضا waxa weeye in loo qaybiyo jumlada tam iyo naaqis iyo manfi iyo mubat ama mubat iyo manfi miday tahay la sheego jumladu ma taamba mise waa maxaaha mise waa naaqis ma mubat ba aan ku jirin mise waa manfi oo nafyi baa ku jira in qaybaha la fiiriyo waa talabada labaad maala xadara اlastiqaau ila caliyan jumladaas waa taam lanna almustahnaa minhu madkuuru fi lkalaam mustahnaa minhuga hadduu meesha yaallo oo la sheego oo jumlada uu ku sheegan yahay waa taam haddii aanu sheegnayna waa naaqas marka naaqisnimada ama taamnimada waxay ku xidhan tahay mustahnaa minhuga dii la sheego waa tam haddaan la sheegina waa naaqis mubat iyo manfina waa taqaan alibaat wanafy ama anafy walibaat waxa weeye xadara alistiqaau saaxiibadii way yimaadeen waa mubat ma xadara alistiqaa ama lam yaxdur ilastiqaama waa manfi marka jumladaasi xadara <clears throat> alsdiqaau ilaa caliyan awala waa taam maxaa yeele mustanaa minigii baa meesha yaalla وثaaniya waa muhbat marka waa taam muhbaday jumladaasi noqonaysa waxaa laga dhigi karaa taam manfia nafyun baad soo gelinaysa maa xadara اlasdiqاءu إila caliya waa taam laakiin muhbat maaha waa manfi oo maa xadara nafyi baad soo gelaysa waxaan ka dhigi karaa naaqis manfiya naaqiskumu laba nooc noqdee naaqis manfiya iyo naaqis muhbata naaqis manfiya iyo maxay iyo naaqis muhbata laakiin naaqisba hadduu noqdo laa yakuunu ila manfiya naaqisku laa yakuunu ilaa manfiya marka waxaan odhanayaa maa xadara ilaa cali alstiqa waa inaan tuuro siay jumladu naaqis noqoto mustanaa minhuga waa in la tuuro markaasuu kalaamku naaqis noqonaya maa xadara ilaa cali waa naaqis manfiya jumlada luqada carabiga istinuu ku jiraana saddexdaa midkood weeyaan taam muhbada taam manfiya iyo naaqis manfiya saddexda markaan jumladaa ka wada dhigo taam muhbadi wa xadara alistiqaau ilaa caliyan taam man fiihina waa maa xadara lastiqaaw ila caliya naaqis man fiihina waa maa xadara ilaa cali marka khudwada labaad ee muhiimkii waxa weeye saddexdaa jimladu midkay tahay jimlada istina ku jira istinuu ku jiraay saddexdaa midkay tahay waa inaad garato ma taam muhbata ma mise waa naaqis manfia mise waa naaqis manfi haddaanu qofku saddexdaa kala saarin axkaamta kale ee soo socota ama ku xigta ama khudwadda saddexaad uma gudbi karo alkhudwa athaalia walakhiira waxa weeye in ma garanaysaa la icraabo ismigii mustanaaha ee ilaa ka dambeeyey almustanaa biilaa icraabkeyga in la sheego khuwadaa labaad bay ku xidhantahay almustanaa bilaa saddex nooc buu leeyahay waxay ku xidhan tahay kalaamka uu ku jiro ama jumlada uu ku jira noocay tahay haddii kalaamku yahay tam ama jumladu tahay tam muhbada sida xadara lastiqaau ilaa caliyan waxaa waajiba in la nasbiyo almustanaa bila xadara lastiqaau ilaa caliyan baa waajib in kaana alkalaamu taamman muhbatan yajibu nasb lmustanaa bila nasbuhu waa waajib xaalada labaad hadduu kalaamku yahay ama jumladu tahay taam manfia hadday noqoto laba wej baa ku bannaan mustanii hadday jumladu tahay taam taama manfiya hadday tahay jumladu taam weeye mustanaa minigu waa la sheegay alistiqaa oo kale miaalkeenna laakiin manfi baa ku jira maa xadara ama lam yaxdur ilastiqaa laba wej baa ku bannaan ismiga mustanaa ilaa caliyan caliyanta النصب على الاستثناء ما حضر الاصدقاء إلا عليا والبدل من المستثنى منه ما حضر الأصدقاء هل كانت كتبت ليس فاعلك إلا علي رفع اتقد لبدا وجه ku banaan goormay mustathnaa laba waj ku bannaanta النصب والبدل goormay ku bannaanta إذا كان الكلام taama manfiyan haddii xaaladii saddexaadu kalaamku noqdo ka war naaqis manfiya maa xadara ilaa cali ismiga ilaa ka dambeeye almustanaa bila laydha wuxuu noqonayaa calaa xasab اlcawaamil alatii qabla ila calaa xasab اlcawaamil ficilka ilaa ka horeeya macaamilka ilaa ka horeeya ayaa lagu fasaxaya waxa ilaa ka dambeeya ilaadana waxaa laga soo qaadaya kaanaha lam tuujad waxaan jirin oo kale ficilka ilaa ka horeeya la weydiinaya maxaa kaa maqan den hadalka waxbaa laga tuuray maa xadara alsdiqaa alsdiqaa wa faacil ahayd ba tuuray maa xadara ilaa cali markaa leex waxaa la tuuray alsdiqaadi alsdiqaadu jumlada icraab bay lahayd meel bay ka dhacaysa faacil bay ahayd ficilka xadara wuxuu tabayaa oo ka maqan faacilkiisii marka cali wuxuu uga baahan yahay inuu faacil ka dhigto cali buu u baahan yahay waa loo godaya xadara waxaa la weydiinaya maxaad rabtaa faacil baa rabaa waa la siinaya maa xadara ilaa caliyun maa ra'aytu hadday ahaan lahayd maa ra'aytu ra'aytu maxaa ka maqan faacilkii waa haysataa mafcuulkii baa ka dhiman maa ra'aytu ilaa caliyan maa marartu hadday ahaan lahayd maa marartu marartu maxaa ka dambayn jira faacilkii waa haysataa mafcuulkayga baabay ku gaari jirta maa marartu ilaa b ilaa bicaliyin in kaana alkalaamu naaqisan walaa yakuunu ila manfiya hadduu naaqis noqdo manfiguna waa qasabo uu raacaya ismigii ilaa ka dambeeya ama almustathnaa biilaa icraab go-anoo lagu sheega ma laha wuxuu ku xidhan yahay jumlada ka horeysa jumlada ka horeysa wixii ka dhiman haddii faacilkii maqan yahay ismigii mustanii faacil baa laga dhigaya haddii uu jumlada mafcuul ka dhiman yahay mustanihii mafcuul buu dhacaya haddii jumladaa jaara majruur ka dhiman yahay jaara majruurkii buu noqonaya maala maa xadara markaad tidhaahdo xadara faacilkii baa ka maqan ilaa caliyun maa ra'aytu haddaad tidhahdo mafcuulkii baa ka maqan maa ra'aytu ilaa caliyan mafcuulun bii mansuub maa marartu haddaad tidhaahdo marartu bisaydin baa ahayd jaara majruur baa ka maqan maa marartu ilaa bicaliyin ama bisaydin waayahay marba sida loo fahmo almustanaa biilaadaa u horaysa kalaam iyadaa ugu badane sida loo fahmo ayaa qaybta dambena fahamkeyga ku xidhaya marka qaybtaasi horaan uga soo baxnay waan muraajacaynaynu waxa almustanaa biayrin wasiwan baynu u dhaafay almustanaa wixii lagu soo reebay ismigii lasoo reebay ee biayrin lagu soo reebay adaatulistinaaga la isticmaalaya ayri noqoto iyo wasiwasiwa wixii lagu soo reeb labadanna waa isku xukuno waa la haddaba labadan xukunkoogu waa laba arrimood oo keliya inaad fahanto horta mustanaha ay soo reebaan markaad tidhaahda xadara alsdiqaau ayra caliyin xadara alsdiqaau saaxiibadii way yimaadeen hayra caliyin marka cali laga reebo cali maaha intii kale waa yimaade ayra caliyin xadara اlasdiqaau hayra caliyin laba xukun baa halkaa ku jira mid waxa weeye inaynu ka hadalno mustanihii lasoo reebay oo caliha ah. midna waa inaynu ka hadalno hayriya siwaada laftooda mustanaa horta lasoo reebay almustanaa bigayrin wasiwa mustanaa lasoo reebay yajibu jaruhu bilidaafa waa la jaraya fii kulli axwaal daa'ima waa majruur lannahu mudaaf ilayh hayru iyo siwan ayaa mudaaf noqonaysa mustanihii lasoo reebayna mudaafun ilayhi buu noqonaya majruuru daa'iman marka mustairyaawal aynu u kala qaadaynay ilaa markaynu maraynay mid nasbihiisu waajib yah iyo mid laba wej ku bannaan tahay laba icraab iyo mid loo eegayo kolba jumlada ka horaysa waxay u baahan tahay aynu u qaybinay marka hayru iyo siwan la isticmaalo mustanihii waa majruur weligii xadara listiqaau hayra caliyin maa xadara listiqaau hayra caliyin maa xadara ayru aliyin aliyin baan ka hadlayn waa majruur daa'iman ama kalaamku ha noqdo taa mubada ama kalaamku ha noqdo taa manfiya ama kalaamku ha noqdo maxay naaqis manfiya almustanaa biayri wasiwan majruuru daa'iman liannahu mudaafun ilayh arinta labaadna waxa weeye ayru iyo siwan laftooda maxaa la eraabaya ayru iyo siwan waxaan isku weydiinanaa icraabkooga ilaaba ismaynaa weydiina craabkeyga lanno ilaa xaraf beh adaatu istina baa ladhaa halkaasa laga baxa hayru iyo siwanna waa asmaa weeye ismiguna waa inuu craab yeesho xataa hadduu mabni yahay waa inuu maxal dhaco oo fii maxali rafcin iyo fii maxali nasbin iyo fii maxali jarlan hayrun iyo siwan ilaa way ka duwan yihin ilaa xaraf bay ahayd kuwan waa asmaa icraab bay leeyihin waxay qaadanayaan khayru iyo siwan icraabkii uu qaadan jiray ismigii ilaa ka dambeeyey almustanaa biila icraabkii uu lahaa ee aynu ku soo maray waxa qaadanaya halkan icraabkiisi saddexdii xaaladood waxa yeelanaya maxay hayru iyo siwan taa macnaheedu waxa weeye hayru iyo siwan mar waxaa waajiba in la nasbiyo marna laba waxaa ku bannaan laba icraab marna waxay noqonayaan calى xasab اlcawaamil alatii qablaha wakayruda lafteeda iyo siwanta lafteeda ayaa waxa waajiba in la nasbiyo ida kaana alkalaamu taamman muhbatan aw muujaban in la nasbiya waajib laba icraab baa ku bannaanaanaya ida kaana alkalaamu taamman manfiyan calaa xasabi maa qablahu buu noqonaya ida kaana alkalaamu naaqisan manfiyan xadara اlasdiqaa'u غayra caliyin غayra nasbihigaa waajib لأن الكلام تام مثبت ما حضر markaasoo dha ما حضر الاsتiقاء غayrada laba wج ba ku banaan غayra عaliyin iyo غayru oo الاsتiقاءdu aad ka bedesho ما حضر الاsتiقاء mstثنى minga ka bedel ayru caliyin iyo ayra caliyin baa ku banaan lanna alkalaama taamun manfi maa xadara ayru markaan alistiqaawdi tuur ee naaqis ka dhig maa xadara ay ayru ayra ayri midkeen xarakaynaya ayru waa la godaya limaada faacilkii alistiqaau faacil buu ah waa la tuuray faacilkii ficilka xadara wuxuu raadinayaa faacil ismigii ilaa ka dambeeyeyba ma xadara ilaa cali markaa tidhahda cali faacil buu aha hayru baa halkii galaysa ismigii mustanaa biilaa halkiisa hayru baa galaysa meeshii uu ismigaasi faacil ahaa hayru baa faacil noqonaysa ismigaas meeshii uu mafcuul ahaa hayru baa mafcuul noqonaysa meeshii nasbihiisu waajib ahaa hayru baa nasbigeegu waajib noqonaya meeshii labada wej ku bannaanaayeen hayru baa laba wej ku bannaanaya hayru waxay qaadanaysaa xukunkii uu lahaa almustanaa biillah ee caraabkii lahaa almustaثnى bla xadr الاsdiqاء ayra caliyin nasbuhu waa waajib ayra maa xadara اlasdiqاء hayra caliyin iyo hayru caliyin oo bedelkiia maa xadara ayr haye maxaa la xarakaynaya maa xadara hayru caliyin waa la godaya lأnhu faacil maa raأytu غayra caliyin maa marartu bغayri caliyin markuu kalaamku naaqis noqdo haddii ficilku faacil u baahan yahayna faacil baa laga dhigaya ayrudi hadduu mafcuul u baahan yahayna mafcuul baa looga dhigaya hadduu majruur u baahan yahayna majruur baa looga dhigaya marka hadalkiioo kooban waa intaa laba arrimood unbaa hayru iyo siwan marka laga hadlayo laba arrimood laga hadlaya midi waa mustanaha lasoo reebay qofka lasoo reebay hayru iyo siwan adaadkii wax soo reebaya weyaan qofkii lasoo reebay maaha xadara alistiqaau hayra caliyin markaan dhaa mustanuhu waa kee xadara alastiqaau hayra caliyin saaxiibadii way yimaadeen marka cali laga reebo qofka lasoo reebay waa kee waa cali xadara alastiqaau hayra caliyin almustanaa huwa cali وxukmuhu an yakuna majruura biاlidaafa annahu yakunu majruura biاlidaafa waa majruursan weligii ayr iyo si wanba hadaad isticmaasho mustanaa waa inaad weligii u hoos dhignaanayn lann ayru iyo si wanba muaafa mustanaa ka dambeeyana mudaafun ilayhi majruur bilidaafu noqonay taasi waa xukun ka kalena waxa weye ayru iyo siwan laftooda waxa la icraabay khayru iyo siwan waxay leeyihiin xukunkii iyo icraabkii uu lahaa ismiga ilaa ka dambeeya almustanaa biilaa dee imise icraab buu lahaa saddex xaaladood buu ku xidhnaa icraabkiisa kalaamku noocuu yahay ku xidhnay taa mubada hadduu yahay waxaa waajib ah mustana in la nasbiyo halkana hayru in la nasbiyo aduna saxiixsi u taa manfiya hadduu yahay laba weji ku bannaana in la nasbiyey in laga bedelo mustana minhu halkana hayru iyo siwa labadii ku bannaanaanay haddii uu kalaamku noqdo naaqas manfiya ismiga ilaa ka dambeeya waxaa loo eegi jiray jumlada ka horeysa waxay u baahan tahay halkana sidoo kale calى xasabi ya alcawaamil alatii qablahu ayru icraabkuu ka muuqanaya oo markaad godaysa waxaad ohanaysaa hayru lama tanweyninayo lannahu muaafun ilayh lannahu muaafun ila ma bacdahu waa muaaf sida kitaab ullah iyo rasuul ullah wuu idaafisan marka kitaab ullah isagoo ma tanweynin kartid kitaabun ma odhan kartid lannahu wuu ayruna waa ayru caliyin iyo ayru faaima iyo ayru saydino ma tawaysaba laakiin raabku ka muanaya hadaad godaysa ayru damadii baa lagu goday marka la nasbinaya ayra waa la adxinaya haddii la jaraya biayri caadi baa loo kasrina raabku ka muanaya dama wlfatxa wlkasr ama siwa falicraabu fiiha muqadar raabkaygu muqadar buu noqonaya limaada sababta loo qadaraya sheeg siwa sababta loogu qadarayo taqdiirkeed التacadur لأn aakhirahu أlف laazima waa ismi maqsuura sida muusa iyo ciisa iyo alhuda ism mucrabu aakhiruhu أlf laazimatu wey ka muusa wa ciisa maqsuur weeyaan yuqadaru calى aakhirihi jamiic الxarakaat waa lagu qadaraya lلtacadur marka hayruna uu ka daahiraya craabku si waana kama daahira sidaa darteed waxaan odhanayaa xadara alasdiqaau siwa caliyin halkaa waa mansuub laakiin xadara alasdiqaau ma xadara alasdiqaau siwa caliyin ama waa nasbiyey ama waxa ka bedelay alasdiqaau waa marfuuc lakiin dee lama arkaya damadii calaamat rafi maa xadara siwaa caliyin maa xadara siwaa caliyin halkaana muxuu yahay waa marfuuc waa faacil maa raaytu siwaa caliyin halkaana maa raaytu siwaa caliyin waa mansuub mafcuulu bihi mansuub wey maa marartu bisiwaa caliyin waa majruul eraabkiisii lama arkay mogta waa muqadar sida jaaa muusa raaytu muusa marartu bimuusa waxau yidhi almustanaa bikayri wasiwan alamila itaqadat ilmasaabiixu laydharkii ayaa shidmay hayra waaxidin marka mid laga reebo itaqadat ilmasaabiixu hayra waaxidin halkani kalaamka bal ka horta mustanuhu waa waaxid mustana minhuguna waa almasaabiix oo hal misbaax keliya ayaa idmin shidmin waaxidkaasaa la soo reeba wahuwa min almasaabiic waaidka masaabiiu ka mid waaxidku waa mustana almasaabiixna waa mustana minhu adaat listina waa hayr jamiil khudwaddii labaad maxay ahayd jumladan sheega ama kalaamkan sheega taam iyo naaqis iyo muhbat iyo manfi midku yahay taam haye muhbata weeyaan lannu tam waxaynuu nidhi almasaabiixu mustaframin waa madkuura oo la sheegay muhbat waxaynuu nidhi itaqadat ilmasaabiix wey way shidmay ma itaqadat ilmasaabiix lama odhan ma shidmin lama odhan marka waa tam muhbata tam muhbata haddii ay tahay horta mustanaha la reebay weligii waa majruur hayra waaxidin iyada waa in la jaro lannahu mudaafun ilaykaas isagu halkaas kama bedele ayrana ismigii ilaa ka dambeeyey craabkiisii baan siinayna halkanoo kale ismiga ilaa ka dambeeyey mansuub bu ah nasbihiisu waajib bu ah lanna alkalaama taamun mubat hayrada nasbiyagaa waajib noqonay ayra in nasbiya imika waa waajib lannahu kalaamka taam mubata ah. sallamtu cala alqaadimiin baa salaamay dadkii yimid hayra saciidin marka saciid laga reebo mustanaa halkaa ku jiraa waa kee ayna almustana سعيد المستثنى منه القادمين أداة الاستثناء غير الكلام نوع الكلام قام مثبت سلمت على القادمين waa salaamay wax nafyi kuma jiraan taa mubada taa mubada muxuu keenaya in la nasbiyo oo waajib noqoto in la nasbiyo maxay hayra in la nasbiya waajib hayra lannu hayra baa qaadatay xukunkii ismiga ilaa ka dambeeyey ayra saciida maa caada almariida qofka bukaa ma soo booqan aayidun cid soo booqanaysaa may soo booqan oo ma soo eegin hayra abiib marka dhakhtar laga eego dhakhtarka laga reebo dhakhtarka mooyaane cid kaloo qofkaa buka soo eegtay ma jira weyaan man maa caada almariida ma soo eegin caaidun qof soo booqdaa hayra abiib oo aan dhakhtarka ahayn halkan jumladu mustanihii waa aabiib qofka la reebay mustanaa minhuga laga soo reebayna waa caa'idun qof soo booqda oo qofkaas soo eega oo soo siyaarta caa'idun qof kastaa soo gala ee mug qof kastoo soo eega ma jirin marka laga reebo abiibka aabiib waa mustanihi caa'idun waa mustanaa minhugii adaatu istinaana waa ayru jumlada nooceeda waa tam maadaama caa'idun mustamingu meesha yaallo waa tam laakiin manfi weeye maxaa ku bannaanaa ismiga ilaa ka dambeeya alnasbu cala alistithnaa walbadel min almustathna minhu sooma hayru bay ku bannaan tahay arrintaas labadaa icraabka macaada almariida caa'idu hayra abiibi iska nasbi maxaa kaloo ku bannaan waxaad ka bedeshaa caa'idun ta ka bedel oo mustathna minhugiya caa'idun baa mustathna minhu halkaa ka bedel maxaad odhanaysaa ayru abiibi ayra abiibi ama hayru abiibi maa qabaltu ma dhunkanin yada axadin qof gacantii ayra waalidii oon aabbahay ahayn ayra waalidii oo kii dhale aan hayn aabbahay aan hayn ma dhunkan maa qabaltu yada axadin hayra waalidii aabbahay mooyaane almustanaa waa waalidi wlmustanaa minhu axad weeyaan cidna gacanteeda ma dhoga marka aabbahay laga reeb axad idan dadkii o dhan ma soo galaya adaatu istinaa waa hayr jamiil kalaamka noociisa noocu mustanaa minhu horta wuu joogaa kalaamka waa taab nafyee ka war waa manfi taamun manfiyu maxaa ayru ku banaan marka laba waj baa kufla annaصbu cala اlistinaa hayra waalidii iyo iyo inaad ka bedesho axadinta ka bedel axadin mustanaa minugaa laga bedelaya axadin soo majruur maaha halkaa ka bedel hayri waalidii maa qabaltu yada axadi ayri waalidi laa yanaalu majda sharafta ma gaadho ayr lcaamiliin kuwa shaqeeya mooyaane dadka kale ma gaadhaan laa yanaalu lmajda sharaf ma gaadhaan ayru lcaamiliin kuwaan shaqayn kuwa shaqeeya mooyaane camal fala ee xoogsada mooyaane kuwa kale ma gaadhaan lam yaftarisi dibu yaygu ma qaadan kayra shaatin neef adhaya waxaan ahayn laa tactamid ha ku tiirsanin calaa hayr illaah cidaan ilaahay ahay laa tactamid ha cuskanin tala saaranin ku tiirsanaanin calaa hayr illaah ilaahay waxaan ahay halkan laa yanaalu lmajda waxay ahayd kalaamku hadduu dhammaystiran laa yanaalu lmajda axadun qofna sharaf ma gaadho hayra alcaamiliin ama ayru اlcaamiliin kuwa shaqeeya mooyaane noocaas ah marka alcaamiliin horta waa mustanihii lasoo reebay alcaamiliin mustanaa minhugii laga soo reebayoo dadkii iyo axad iyo dadkii ay ka mid ahaye ma jiro lama sheeg axadun oo kalea jiri leh laa yanaalu اlmajda axadun shakhsun ma jiro mustanaa minhugii maxaa la odhanaya marka mar haddaan mustanaa minigii la tuuray oo meesha olin waa naaqis manfiguna waa waajib inuu kusoo biro nafyigiina inuu kusoo biro laa yanaalu ma gaadho nafyi baa ku jira waa naaqis manfiya ah. muxuu noqon jiray ismiga ilaa ka dambeeya xukunkiisu muxuu aha ficilka ka horeeya in la weydiiyo waxa ka maqan laa yanaalu u fiirsan laa yanaalu waa ficil mudaaric oo marfuuca almajdana waa mafcuulkii sharaf ma gaadho kuma faacilkii sheeg gaari lahaa amaan gaadheen axadun haddaad tiraa faacil bay noqon lahayd soo ma laa yanaalu اlasdiqaau almajda alasdiqaau saaxiibadu ma gaadhaan sharaf hayra alcaamiliin kuwa mooyaane mustanaa minugii baa meesha ka maqan mustanaa minugina faacilkiibu ah yanaaludan imika waxaa ka dhiman mafcuulkii way haysataa waa almajda maxaa ka maqan faacilkii hayruda god aacil ka ayru qaado oo faacil ka dhigo ayr caamiliin lam yaftaris idibu yayguma qaadan ayan oo kale inuu idhaabax ayra shaatin neef adhaya marka laga reeb lam yaftaris idibu ficilka yaftaris oo ficil muaaric majsuum bilama iyo adiib waa faacilkiya mafcuulkii baa maqan iftarasa dibu shayan waxbuu qaatay marka hayra shaatin mafcuulkii bay ka dhiganaysaa ayra waa mafcuul bi mansuub ayra waa muaaf shaatina waa muaaf ileh lannahu jumladu waxa weeye mustaniguu joogaa waa shaatin waa madkuur mustanaa minigii meesha ma yaallo waa naaqis mar hadday jumladu naaqis manfiya tahay hayru halkan waxay noqonaysaa cala xasab alcawaamil allatii qablaha sidaa darteed yaftaris ficilkaasi faacilkiibu hayaa adibu waa ka dhiman maxay mafcuulkii ayra buu mafcuul ka dhiganaya waa in la nasbiya waajib laa tactamid calaa laa tactamid anta calaa shayin ayr illaah calaa shayin ayaa ayaa ayaa mustanaa minigii baa maqan allah lafdu ljalaalahaas waa mustanii mustana minhuguna meeshuu ka maqaya kalaamku waa naaqis manfiya waxaa la weydiinayaa ficilka hayrida ka horeeya ayaa la weydiinaya maxaa kaa dhiban laa tactamid wuxuu baahan yahay calaa ayuu baahan yahay ictimaadku waa sida tawakulka calaa buu ku tacadiya laa tatawakal ilaa cala allah halkanna laa tactamid ilaa cala allah calaa buu baahan yahay ayrida lafteediiba calaadii lagu jaraya ayrida lafteedii ayaa calaa lagu jaraya sida ismiga ilaa ka dambeeyaba hadduu xarfujar u baahan yahay xarfujarka loogu jaray markaa laa tactamid calaa hayr illaah buu noqonaya ilaa imika markaad u wada bedasho tusaalayaashan halka hayru imika icraabka ay qaadatay oo tusaalaha koobaad faacila tusaalaha labaad mafcuula tusaalaha saddexaadna majruura oo xarfujar lagu jaray haddii aad hayruda halkeeda ilaa u badasho ismiga ilaa ka dambeeya craabka aadana craabka hayru ay aadata ismiga ilaa ka dambeeya tusaalayaasheedan hadhow way ku jiraan tamaariintay ku jiraan inaad saasoo kale uga shaqayso oo aad isku badasho laa yanaalu lmajda hayru lcaamiliin haddaynu ilaa soo gelinna maxaad odhan lahaydeen halka hayruda ilaa ku bedela laa yanaalu lmajda haye ilaa maxaad tiradeen ila alcaamiluun halkii ayruda galaysa ayru soo ma godnayn alcaamiluun adaad godaysa ila alcaamiluun waa faacilu yanaalu lam yaftaris idiibu ilaa shaatan ayri sidaad u nasbisa yaa ismiga ilaa ka dambe loo nasbinay lam yaftaris idiibu ilaa shaatan waa mafcuulkii laa tactamid ilaa cala allah calaaday qaadanaysa sida hayruba imaka calaada loo gelay ayaa ismiga ilaa ka dambeeyana calaa loo gelinaya lanno maxaa isku ciraaba maxaa isku ciraaba hayru iyo iyo almustahnaa biila waa isku ciraab alqawaacidu wuxuu yidhi aw alkhulaasa yustanaa waxaa laga soo reebaya yustanaa waxaa lagu soo reeba biqayrin qayri iyo wasiwan siwan waxaa lagu soo reebaa waxbaa lagu soo reebaa bui yustanaa ma sheegine biqayrin wasiwan qayri iyo siwan baa wax lagu soo reebaa oo adawaat اlistinaa loo isticmaalaa in wax lagu soo reebo fayujaru اlsmu waxaa la jaraa markaa ismiga alladii bacdaha ee ka dambeeya ama bacdahumaa labadooda ka dambeeya bilidaafati baa lagu jira fayujaru lsmu alladii bacdahumaa bilidaafati baa lagu jira oo waxa weeye hayru iyo waa mudaaf ismiga ka dambeeye mustanihina waa mudaafun ilayh wayahbut lahumaa labadooda waxa u sugnaaday labadooda laftooda waa hayru yasawan min anwaaci lcraabi craabka anwaacdiisa waxa uga sugnaaday maa wixii abata u sugnaaday lilsmi ismigii alladii bacda ila ee ilaa ka dambeeye ismiga ilaa ka dambeeye maxaa loodhan jiray almustana ismigii ilaa ka dambeeye wax allo wixii icraabu lahaa waxa qaadanaya maxay hayru yasawan wayahbutu waxa u sugnaanaya lahumaa labadoodaas min anwaaci licraab icraabka anwaacdiisa xaggooda waxaa uga sugnaanaya maa wixii abata u sugnaaday lilismi alladii ismigii bacda ilaa ilaa ka dambe almustanaa bikhalaa wacadaa waxaasha way kuwana way iska fudud yihiin waynu ku darayna khalaa iyo cadaa iyo xaasha ayaa hadda wax lagu soo reebaya saddexdan baa adawaatulistinaaya adawaat اlistinaa waaya saddexdan xukunkoogu waxa weeye waxa bannaan inaynu xuruufuljar u ictibaarino saddexdan khala inaan xarfujar ka dhigno sida calaa cadaa xaasha saddexdoodoo mid walba xarfujar ka dhig markay xarfujar noqdaan mustanihii aad soo reebaysay dee way jaraya wuxuu noqonayaa majruurun bixarfi اljar waxaad ohanaysaa qaama alqowmu khalaa saydin waxadara اlastiqaau cadaa caliyin cadaa caliyin khalaa saydin iyagii baad xarful jar ka dhigtay mustanihii markaa wuxuu noqonayaa majruurun biha oo bihima oo bihim yani biha majruurun bihaa buu noqonaya iyaga jaray taasi way ku bannaanta marka icraabka halkaas ku dhammaada qaama alqawmu ama xadara alsdiqaau khalaa caliyin baad oranaysa khalaa waa xarfu jar caliyin oo mustafiniina waa majruurun bixarfi ljar taayan way kuu bannaan tahay inaad xuruufuljar u ictibaariso waxaa kaloo kuu bannaan inaad ka dhigto ficillo maadiya afcaalun maadiya carabiga waa naadir yani in kelmad la idhaa ficilna waad ka dhigi kartaa xarafna waad ka dhigi kartaa laakiin meelaha qaarkood way dhacdaa waxa weeye waxaan ka dhigayaa ficillo maadiya afcaalun maadiya markaan ficil maadiya khalaya cadaa u ictibaariyo waxay qaadanayaan faacil wuxuu noqonayaa damiirun mustatirun wujuuban oo weligii soo daahira faacilku damiir mustatir mustanihii la soo reebayay sayid iyo cali iyo raggaad soo reebaysana mafcuulu bihi bay noqonayaan marka khala markaa ficil ka dhigo waxay qaadanaysaa faacil iyo mafcuul faacilku mustatir buu noqonaya mafcuulkuna kii aad soo reebaysay weeyaan xadara alasdiqaau khalaa caliyan baan leh khalaa caliyan marka khalaa waa ficil maadi faacilkiisu waa damiir mustatir meesha ku jira caliyanna waa mafcuulu bihi mansuub mustanii muxuu noqda mafcuulu bihi mansuub labadaa wej baa kugu bannaan khalaa iyo cadaa iyo xaasha wejka koobaad muxuu ahaa inaynu ka dhigno xuruuf uljar marka muxuu noqonaya kii la reebayay majruur bixarfi iljar buu noqonaya khalaa caliyin wa saydin taasi waa wejka koobaad maxaa kaloo kugu bannaan saddexdan maxaa kaloo kugu bannaan inaad ficilo maadiya ka dhigto aacilkoogii markaa muxuu noqonaya dad ficil lagu ictibaarso damiir mustatila waliba wujuuban mustanihii la soo reebayna muxuu noqonaya mafcuulun bihi mansuub mafcuulkoogii marka da way nasbinayn wax kale kuma banaana kol haduu mafcuul bihi noqdo waa in la nasbiye keliya khalaa caliyan wacadaa saydan mafcuulun bihi mansuub caalamatu nasbi alfada waa laba arrimood basiida u fiirsada tusaalayaashiisa alamila qaطaftu اlأزhaara ubaxi baa soo gurtay ama soo gooyey khalal warda marka laga reebo wardiga nooca wardigaah marka laga reebo khalaa alwarda buu inoo qoray muxuu ka dhigay marka khalaadi ficil maadi faacilkiina muxuu ka dhigay damiir mustatir ah alwardana maxay noqonaysaa mafcuulun bihi mansuub awilwardi khalal wardi haddaan idhaahno khalal wardi khalaad waa xarfu jar alwardina waa ism majruurun bikhala dakhaltu waxaan galay ghuraf albeyt qolka guriga qolalkiisii khalaa ghurfat الnowm khalaa ghurfat الnowmi marka laga reebo qolkii hurdada kuwa kale waan galay khalaa ghurfat الnowmi muxuu ka dhigay khalaa ghurfata ficil maadi faacilkiisii oo mustatira iyo ghurfata oo mafcuulkii oo mansuub ah ghurfatana waa mudaaf الnowmina waa mudaaf aw urfati nawmi khalaa urfati nawmi muxuu ka dhigay xarfu jar zurtu masaajid almadiinati baa siyaartay khalaa waaxidan mid keliya marka laga reebo masaajidoo dhan waa soo mar khalaa waaxidan mid mooyaane khalaa waaxidan khalaa waa ficil maadi faacilkiisu waa damiir mustatira waaxidanna waa mafcuulu bi masuub khalaa waaxidin khalaa waa xarfu jar waaxidinna waa ism majruun bikhalaa dabaxa aljazaaru wuxuu gowracay jazaarkii hiliblihii alghanama arigii khalaa shaata neef keliya marka laga reebo ama khalaa shaati qaطaftu اlazhaara ubxi baan goostay maa khala alwarda marka wardiga laga reebo dakhaltu ghurafa albeyt baan galay maa khalaa ghurfat الnowm marka laga reebo surtu masaajid almadiinati baan siyaartay maa khalaa waaxida dabaxa aljazaaru اlghanama buu gowracay maa khalaa shaatan halkan muxuu sameeye tusaalaha u horeeya ku celiyo qaطaftu اlأzhaara maa khalaa alwarda maa khala alwarda nasbihii oo keliya ayuu ku daayay alwardidii aw ilwardidii uu ku daray uu ka daayay maxaa isbedelay halkan maxaa isbedelay maabaa soo gashay khalaa bay ahayd markii hore iyo cadaa maa baa laga horraysiiyey maa khalaa maa cadaa haddii maal laga horeysiiyo maadaa xarafa xaraf kalena ma sii galayso maadaasi waa xaraf waa maada la ydhaha masteriya ficil bay u baahan tahay masterka laga soo dhalaaliyo xaraf kale ma sii galayso kooday maadaasi xaraf noqota khalaadana xaraf kama dhigi karo xarafnimadii baa meesha ka baxaysa maxay noqonaysaa marka khala ficil hadday ficil noqoto markaa ismigii ka dambeeyey maxaa waajiba ah? in la nasbiyo marka ficil laga dhiga waxaa waajib ahayd mustanaa in la nasbiyo ala anahu mafcuulu bihi mustanaa in la nasbiyo cala anahu mafcuulu bihi in lagu nabiyo waa in la nasbiyo marka hadday khala iyo cada haddii maa laga horreysiiyo labadii arrimoodeen lahayn tanna way bannaan tahay tanna way bannaan tahay waxa meesha ka baxaysa xarfujarnimadii maxaa soo hadhay markaa ficilkii de markaa in kelmadii la hoos dhigo mustani lama hoos dhigi karo de xarfujar marka laga dhiga lahoos dhigay maa khalaa alwarda waxaan hayni kuma bannaan maa khalaa urfata nawmi maa khalaa waaxidan maa khalaa shaatan maa cadaana waa la mid alqawaacid yustanaa bikhalaa wacadaa waxaasha saddexdanna waxbaa lagu soo reeba fa yunsabu lsmu bacdaha ismiga ka dambeeya waa la nasbiya mafcuula bihi xaala kwnihi mafcuula bihi xaaluu yahay mafcuul bihi calaa anahaa afcaalun inay ficilla tahay baa lagu nasbiya markaan nasbinayn mafcuul bihi ismigii mustani ka dhigno iyagaa ficilla ka dhigna de calaa anahaa afcaalun inay ficilla yihiin aw yujaru ama waa la jaraa ismigii ka dambeeyey calaa anahaa axrufu jarin waxaana lagu jaraa inay xurufu jar yihiin labadaasaa kugu bannaan inaad ficila ka dhigto khala iyo cada iyo xaasha ismiga ka dambeeyana mafcuulu bi ka dhigto odlasbis iyo inaad xuruufuljar ka dhigto oo ismigii mustadniga ka dambeeyey aad jarto fain sabaqat maa hadday maa ka horayso fain sabaqat hadday ka hormarta maa maa khalaa khalaada hadday ka hormarto waa faacilkii iyo mafcuulkii sabaqat waa ficilkii ficil maadiga haddii ay horaysa maa maadaa horaynaysa waa faacil hadday maadu horayso oo khalaa ay ka hormarto khalaaduna waa mafcuulkii aw cadaa ama cadaada ay ka hormarto wajaba waxa waajiba maxay haddii maa ka horayso khalaa aw cadaa buu ku yidhi aw ficilkii saddexaad aw xaashaadii me kaasi maadu kama hormarto ya waka khalaa xaashaa walaa tasxabu maa khalaada waxa la mida xaashaa walaa tasxabu maa maa ma raacdo maa isma raacaan iyagu xaashaadii maadusbaraha iyo alfiira oo kii dhexe la jaray intaba luqaadka ku bannaana wey fain sabaqat ma maadu hadday ka hormarto khalaa ay ka hormarto oo cadaa ama cadaa maadu ka horayso oo maa khalaa iyo maa cadaa la idhaahdo xaashaadii uu ka reebay wajaba waxa waajiba annasbu calaa annaha afcaalun inay ficilla tahay maadaashaas sheegaysa inay ficilta waxay meesha ka saartay inay khalaadu xaraf ka dhig تمرينات عين المستثنى والمستثنى منه وآداة الاستثناء في الأمثلة الآتية واضبط mustanaha iyo mustanaa minhuga iyo adaatulistinaga sheegbu ku haadihi hiy alkhudwa luula soo maa in kuwaa la kala sheego tallaabadii koowaad ba ta kalena waad ku daraysaa tii labaadna maxayd khudwadii labaad inaad taa mubada iyo taa manfiya iyo u qaybisa maxay naaqis manfiya khudwadii saddexaadna waad ku daraysaa maxay ahayd khudwadda saddexaad icraabka ismiga ilaa ka dambeeya inaad sheegto haddii ay ilaa meesha ka baxdo ayr iyo siwan tahayna ayru iyo siwan baa qaadanaysa icraabkiisii iyaga laftooda ayrid siwantaa qaadanaysa waa inaad sheegto hadday khala iyo cadaa soo galaanna markaanay maa ka horaynin waa inaad haddaad doontana ku jirto mustaniyi aad jirto ood xuruufurjar ka dhigta iyagii markaad doontana ku nasbiso oo mafcuul bihi iyagana ficilaadu ictibaarso hadday maa ka horaysana waa inaad ku nasbiso axkaamtii inaad ku dabaqdaa la doonaya zurt mudn اhahiiraa fi misr magaalooyinka caankaa ah waa siyaartay masr ilaa usuwan maa صaxibanii axadu fii safarii qofna ima raacin safarkaygii ilaa waalidak idinkaasoo egi doona waa la arakaynay lam yuwaasinii fii shidatii markaan dhibaatada ku jiray ima xidhiidhin wax ima tarin ila asdiqaa saaxiibada mooyaane cidka lam yaftaris idiibu yeygii ma qaadan iwashaatin iyada waa la jaraya mustanaagu marka siwa iyo hayru listicmaal isagu waa majruur daa'iman laakiin icraabka siwadaa laga rabaa saama alghulaamu ramadaana saama alghulaamu ramadaana wuu soomay hayra yawmin maa akala athaclabu hayra dajaajatin waxaan mid keliya ahayn ma cunin laa yaksibu iqata aljumhuuri kalsoonida shacabka ma kasbado ila almukhlis ila almukhlisu ila almukhlisa ila almukhlisi waa icraabka lagaa rabo caada aljunuudu ciidamadii way soo noqdeen khala lmushaata khala lmushaati kuwii lugaynayey maahe kuwii kale way soo noqdeen martaqa alcumraanu cumraanku horumar ma samey kuma horumar ama kor uguma kicin biqayri alcilmi waxaan cilmi ahayn cumraanka iyo camiridda iyo kuma hormaraan waxaan aqoon akmil اljumal اlaatiya biwadci mustaثnan bila yunaasibu baqiyaة اlkalaam mustaثna ilaa lagu soo reebay ayaa lagaa rabaa adaadaad isticmaalaysa waa ila laakiin te kalaamka ka horeeya munaasib ha u noqdo wاdbidhu bishakli xarakee mustaثnaha wabayin ma yajuusu wajhaani fii craabi wixii laba wej ku bannaan yihiinna noo sheeg laa yantasiru اlbaطilu ilaa غariqa rukaabu safiinati laa tanmu harwatu lam yarbax axadu lam yutlif aثaaث اlmanzili lam usalim calى axadi min alxaadiriin laa yantaficu biاlmaali maa saaqa الsaa'iq اlxulliy kii saaiq waa ka biraha iyo macaadinta iyo dhalaaliya dahabkoo kale sameeya kolba nooc ka dhigay fargal ka dhigay alxuliy alxuliy iyo alxiliy labadaba xaadana waa la kasrin karaa waa waxyaabaha ay haweenku isku qurxiyaan sida duubabka iyo waxay la mida استثني بغير من الجمل الآتية وضبط المستثنى وأداة الاستثناء في كل مثال هل كان غير ما استعمال لم يعاقب أحد غير سيد غير سيد لم يسد السياد لا يبقى للإنسان بعد موته ما تلف الطعام لا ينفع الإنسان ضاعت أمتعة المسافرين تسدأ المعادن معادنت ويدحليستام وي مردا ما قطفت الأزهار استثني من الجمل الآتية مرة بخلا ومرة بعدا واضبط المستثنى بشكل في كل مثال حضر الوليمة جميع الأصدقاء خلا أما ما خلا رأيت أحياء المدينة سرق اللص جميع الحلي ما حفظت الدروس كل كل شوارع المدينة نظيفة ما أصلح النجار خلا كذا وايهي تمرينك لحاد وقدبه ضع غير mawdica ilaa halka ilaa taalla hayru ku bedel fi اlamhilaة اlaatiya wabidha bالshakl wbayin fi ayi hadihi اlamilai yajuusu fii craabiha wajhan midka laba hoj ku banaan yihiinna sheeg maa caada min safarihi ilaa aquuq maa caada min safarihi ilaa aquuq aquuqada ka dambaysa soo ma godna ayrina waad maa caada min safarihi hayru akhiika mudaaf iska jir waa inaad jirtade ayru akhiika maa faaza talaamiidu ila اladkiya xaaladda jumlada yani nooca alaam taa mubata taa manfiya way ku caawinaysaa markaad ogaato nooca ay jumladu tahay maa faaza talaamiidu ila اladkiya ra'aytu اljunuuda ila اlqaa'id laa tusaaxib ila اlakhyar fahimtu darsa ila masأalaةan lam tuhmil اlashjaaru ila الnakhiil laa tucjibuni اlkutubu kutubtu ima cajabiso ila annaaficu oo ila الnaafica wallahu aclam icraab wuu ku jira baan filaya icraabkana xagga tamriinka u dambeeya ee labiyo tobnaad fara lusuusu tuugtii way yaaceen way baxsadeen ilaa waaxidan marka mid laga reeb fara ficlulmaadi mabniya cala alfatxa lusuusu faacil marfuuc bidama ilaa xarfu istina ama adaatu istina mabniya cala sukuun waaxidanna waa mustathna mansuub bilfatx caada almusaafiruuna cada akhiikaba ku icraabay kuwa kalena soo icraabay baaca alfallaaxu lqamxa ilaa irdabayn dambayn waa makiil weeye intaasoo saaca qaada maa daacat ilamticatu ilaa xaqiiba ishtagala sunnaacu siwa annajaarayn dabaxna dajaaja khalaa waaxidatan wallaahu aclam